raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo labaad oo suuratulmaa'ida ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay nimankii reer banuu israa'iil ayaa ilaahay nooga soo warramay oo maraaxil fara badan soo maray maraaxishaas waxaa ka mid aheeday ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay u maleeyeen inaan fidna aysan dhacaynin oo oosan cadaabku degaynin rususa ilaahay mar markaoba keeneen haddana meeshooday u laabteen oo way indhabeeleen wayna maqal beeleen dha ilaahay wax badan oo ayaga ka mid a ayaana sidaas noqday alla wuxuu idhi subxaanau wa tacaala caalim ayuu ku yahay waxa ay camal falayaan ilaahayna waa ku jaasinayaa halkan marka ilaahay wuxuu noogaga sheegayaa nimankii kaloo ahlu kitaabka ahay oo nasaaro oo ayaguna waxaa weeye kufrigooda uu ka sii xumay midka maaragtay yahuudda ayaa ilaahay nooga warramaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala lawallaahi qad xaqeeqa ah kafara aladiina kuwi way kufriyeen qaaluu yidhaahdeen inna allaaha alle huwa alle almasiixu kii barakaysnay weeye ibnu maryama caabidadii wiilkeedii ah wa qaala almasiixu masiixna wuxuu dhahayow dhah ilaahay oo ayaga uu yidhi yaa banii israa'iila reer banuu israa'iilow ucbudullaaha ilaahay caabuda rabbii rabbigaygii ah wa rabbakum idinkana rabbigiinna ah innahu sha'niya man yushrik ruuxu shariig yeela bilaahi alla u shariig yeela faqad xaqeeqaa xaramallaahu alla waa ka xarimay calayhi korkiisa aljannata jannada waa ka xarimay wa ma'waahu hoyadkiisuna annaaru naar weeye wamaa lidaalimiina daalimiintana uma sugnaanin min ansaarin kuwa u gargaara uma sugnaanin ilaahay subxaanau watacaala wuxuu noogaga warramayaa qabaa'ixdii oo maaragtay nasaaro ayaa ilaahay nooga warramayaa nimankan hadda waxay ahaayeen baa la yidhi firqo oo ayaga ka midoo ah la dhihi jira yacquubiya weye waxaana meeshaan laga gudagelaya ha la yidhi in la sheego qabaa'ixdoodii markii ilaahay qabaa'ixu yahuud uu ka soo warramay iyo arrintaas ay yidhaahdeen mowqifka nabiyullaahi ciisa uu ka istaagay alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala lawallaahi qad xaqeeqe ah kafara aladiina kuwa way kufriyeen qaaluu yidhaahdeen ina allaaha alle huwa alle almasiixu kii barakaysnaa weye waxay yidhaahdeen masiix ayaaba allaah weye masiixiday ibnu maryama caabidadii wiilkeedii ahay oo maryama ay dhashay wal xaal ayay sidaas yidhaahdeen owdha ilaahay qaala almasiixu masiix uu dhahay oo nabiyullaahi ciisa oo u dhahay yaa banii israa'iila reer banuu israa'iilow ayuu dhahay ilow ucbudullaaha ilaahay caabuda ayuu dhahay waxidullaaha ilaahay waxida rabbii aniga rabbigayga ah wa rabbakum idinkana rabbigiin ah waxaad caabudiinow dhahay alle oo ilaahay waxida subxaana wa tacaala oo aniga rabbi ii ah idinkana rabbi ii ah fa inii cabdun weye anugu addoon baan ahay walastu biilaahin ilaahna ma ihiis haddana wuxuu dhahay inahu shaniye ama laamu tacliil lagu qadaro inahu liannahu maxaa yeela man yushrik billaahi alla ruuxu u shariig yeela ayuu dhahay nebi ciise oo cibaadada ilaahay qayrkiis la wadaajiya faqad xaqeeqee xaramallaahu alla waa ka xarimay calayhi korkiisa aljannata jannada inuu galo ilaahay waa ka xarimay qof mushrig oo janno geli maayo weye taxriimkan waxa weeye mutlaqulmanci weeye jannada ilaahay subxaana watacaala waa ka xarimay oo waa ka manciyey oo qof ilaahay u shariig yeelaya kaafir weeye jannana geli maayo wa ma'waahu hoyadkiisuna ayuu dhahay annaaru naar weeye meesha uu ku hoyanayo oo maqaamkiisa noqonaysa maalinta qiyaamane naar weeye wamaa lizaalimiina dhaalimiintana uma sugnaanin min ansaarin midkaan wayska fira weeye kuwa u gargaaro cadaabka ilaahay ka mancinaayo nebiyullaahi ciisa isagoo sidaas dhahay ayay waxay yidhaahdeen ayagune ciisa waxa weeye waa allay dheheen haddana alla wuxuu yidhi lawallaahi qad xaqeeqeen kafara aladiina kuwa way kufriyeen qaaluu yidhaahdeen ina allaah alle haalisu halaasatin saddexkiisa bixiye weye hadda qoladaana waxa weeye waa firqo kaleentood weye firqo labaad weeye oo qolada hadda aanu kasoo br kasoo baxayne qola ka duwan waaye qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay lawallaahi qad xaqeeqa ayuu dha ilaahay kafara aladiina kuwa way kufriyeen ow dha ilaahay qaaluu yidhaahdeen ina allaha alle haalisu salaasatin saddex kii saddexeeye weye saddex kii saddexeeye weeye maxay ka wadaan waa saddex midkood weeye labada kaleentoodne waxa weeye ciise iyo hooyadiis waaye marka waxa weeye alle iyo ciise iyo hooyadiis oo laysku qabo saddexdaas ayaa ilaahay dhahee marka waa firqo oo nasaarada ka mida qoladan waxaa la yidhaaha waxaa la dhihi jiraan nasdooriya qolaa la dhihi jiray iyo marfuusiya labadaasa caqiidadaasay qabi jireen baa layidhi waxaana la sheegaale nasaaradu ictiqaadka oo tasliidka waxay ugu qaybsanayeen baa layidhi afar firqaa layidhi mid waxay dhihi jirtay min daatillaahi tacaala ciise waxaa weeye daatada ilaahay ou ka yahay wadaatu ciisa wadaatu maryam ilaahun waxay dhihi jireen daatada ciise iyo midda maryamo hooyadiisaani waxa weeye waa ilaah waaxid ay dhihi jireen daatada ciise iyo daatada maryam waa ilaahay dhihi jireen midna waxay dhihi jirtaa la yidhi alilaahu majmuucu sifaati salaasin ilaahu waxa weeye saddex sifo miday ku kulansan yihiin alwujuud waalcilmu waalxayaa waxa weeye wujuud joogis iyo cilmi iyo nolol iyo maaragtay wa ciisa ibnuhu ciisana waxa weeye waa wiilkiisi weye ciisana waxa weeye midkaas cilmiga iyo xayaatada iyo wujuudku ay ku kulansan yihiin saddexdaas sifo ayaa waxaa ilaah ahay yidhaahdeen ciisana waa ciise oo isagaa ciisana asaa dhalay dheheen kaasaa dhalay midna waxay dhihi jirtay bal ilaahu majmuucu daatu maaragtay daatu sifatayni waxaa weeye laba sifo mid leh ayaa ilaahay dhihi jireen daatullaahi daatada ilaahay waxay ku magacaabi jireen alab iyo sifatu kalaami waxay ku magacaabi jireen alibnu oy ciise ula jeedaan iyo maaragtay sifatu lxayaat waxayna ku magacaabi jireen ruuxulqudus saasay ku magacaabi jireen markaasay waxay leeyihiin wlkullu ilaahu waaxidun weye intaas markii laysu geeyo ayaa ilaah keligiis ah midna waxay dhihi jirtaa la yidhi waxaa weeye ilaahu waxaa weeye mid oo kulmiya laba daato mid kulmiya weeye iyo maaragtay sifatullaahi iyo sifatu ciisa iyo walxayaatu xaala fii jasadi ciisa waxay dhihi jireen ilaahu waxaa weeye mid maaragtay laba daato kulmiya labadaasa midkulmi way dhihi jireen sifada alle iyo sifada ciise iyo xayaatada oo maaragtay ah, jasadkiisa taalla ayaguna waxa weye way ku dabtan yihin ay dhihi jireen intaasaa marka waxay tahay ila dhihi jireen a ilaah marka khuraafaadkaas ayay qabi jireen marka intooduba waada kufaar wey oo waxaa weeye qoladii nasaarada ahayd oo masiixiyiinta ahay ayaa waxa weeye caqiidadoodii kala qaybsan yihiin qaaluu yidhaahdeenw dha ilaahay in allaha alle saalisu alaasatin saddex kii saddexeye weye saddex ilaah midka saddexeye weye wal xaal ayay sidaas dhaheenw dha ilaahay maa min ilaahin ilaah uusan ahaynin ilaa ilaahun ilaah mooyaane waaxidan oo keligiisa wawdan waa xaalayaysaa markaasoo qaaluudaas wawda ku jirta aad ka xaalayaysaa oo faacil kara wal xaal ayay sidaas dhaheenw dha ilaahay maa min ilaahin nintaan isaga iska tahay ilaah uusan ahaanin ilaa ilaahun ilaah mooyaane waaxidun oo keligiisa wain lam yantahuu haddaysan ka reebtoomin wuu dhaha ilaahay haddaysan ka reebtoomin camaakii yaquuluuna ay ku qowlaayaan oo tasliidkaas ah oysan alla waxidin subxaanahu tacaala layamassanna aladiina kuwii waxaa taabanaya oo taabanaya wdh ilaahay kafaruu kufriyey oo minhum kuwaas ka mid ahwdh ilaahay cadaabun cadaab ayaa taabanaya aliimun mu'limun oo xanuunsha wdh ilaahay ilaahay marka haddii waxa weeye kufrigaas nimankaanu ay sidaas ugu sii jiraan waciid baa ilahay soo jeedinaya ilahay wuxuu yidhi wain lam yantahu haddaysan ka reebtoomin amaa kii yaquuluuna ay ku qawlayaan oo tasdiiskaas ah layamassanna aladiina jawaab weeye markaas liqasamin maxduufin waaye jawaabu shardigina maxduuf waaye lidalaalati dalaalada oo kutusinaysa weye marka wallaahiay ka dhigan tahay ilahay wuxuu yidhi subxaana watacaala macnaha taqdiirtaase wallaahi in lam yantahuu camaa yaquluuna layamassana layina saas weye ilahay wuxuu yidhi subxaana watacaala haddaysan ka reebsoomin u dha ilaahay waxay ku qawlayaan layamassana aladiina kuwa waxaa taaban oo taabanow dha ilaahay kafaruu kufiyow dha ilaahay oo gaalnimada ku sugnaaday oo minhum kuwaas xaggooda cadaabun cadaabow dha ilaahay cadaabkaasoo adiimun weliba waa xanuujinahay waa cadaabnaarkaas afalaa yatuubuuna miyaysan noqonaynow dha ilaahay ilallaahi alla miyaysan u noqonaynin wayastakfiruunahu alla miyaysan dhaafid weydiinayn waxyaaba ay ku qawlaayaan istifaamtan istifhaamu linkaari wa tawbiiq wey afalaa yatuubuunaw dha ilaahay miyaysan noqonaynin hadda waxaa loo wacayaa ha layidhi tawba ayaa loogu yeerayaa ilallaahi alla miyaysan u noqonin alla ha u noqdaana weye wayastakfiruunahu alla miyaysan ka dhaafid weydiinayn kufrigaas ay sameeyeen waxyaabaha ay ku hadlaayaan wallaahu allowdha ilaahay kafuurun allihi dhaafo weye ilaahay waa dhaafaa qofkii soo noqda raxiimun allihi naxariista weye marka waxaa weeye aayaddaanu waxa weeye waxaa loogu yeerayaa tawba ayaa loogu yeerayaa hadday soo noqdaanna alla inuu kafuur raxiim yahay ayaa la tusayaa marka hadda nabiyullaahi ciisa waxa uu yahay ayaa alla ka warramayaa markay ayagu ku sheegeen wuxuusan ahaynin alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala mal masiixu yowdha ilaahay kii barakaysnaay ma ahan masiixiday ibnu maryama caabidad wiilkeed ahay ilaa rasuulun rasuul mooye rasuulkaasoo qad xaqeeqee khalad ay tagtay min qablihi isaga hortiisa arusulu rasul ay tagtay isaguna waxaa weye rusushaasoo kale waa tegayaa wey wa ummuhu hooyadiisow dha ilaahay oo maryamu sidiiqatun waa mid runsheegid badan oo runta ku xeel dheeraato badan kaanaha waxay ahaayeenowdha ilaahay ciise iyo hooyadiisa ya'kulaana inay cunaayaan addacaama dacaamka undur fiiriyowdha ilaahay adoo la tacjubaysa kayfa sidaa nubayinu ugu caddaynayno lahum ayaga al aayaati aayadahan ugu caddaynayno oo waxdaaniyadeena tusaalaynaysa suma bacdiyada undur fiiriyowdha ilaahay ana kayfa sida yu'fakuuna loo iilaayo ilaahay subxaana watacaala nabiyullaahi ciisa waxa uu yahay xaqiiqatan ayaa alla ka waramaya markay ayagu ku been sheegeen oy wax uusan ahayn ka dhigeen ayaa alla caddaynaya subxaana wa tacaala marka warkaan waxaa weeye istinaas weeye war oo cusub waaye waxaana meeshaan loo keenay xujo in lagu ooga qolooyinkaas oo maaragtay eh, eh, nasaarada ah iyo markaasi dacaawidooda baatilka ah in la buriyo weeye alla markaa wuxuu dhahay masiix ma ahan buu dha ilaahay ah, masiixi oo ibnu maryamo ahay ilaa rasuul mooyaane oo isaga hortiisa rusul ay tagtay huwa ymnii milahum ayagoo kale ayuu isaguna tegayaa walaysa biilaahi ilaah maha nabaciisa kamaa zacamuu siay sheegteen wa ilaa lamaa mallaa weeye haddii waxa weye ilaahu yahay ma tegi lahayn ilaahay wax kaga maaha haddana ila wuxuu yidhi wa ummu hooyadiisow dhah ilaahay sidiiqatu waa mid run sheeg badan mubaalaqa fi sidqi weeye waa mid runta ku xayl dheeraata nabiyulaahi ciise hooyadiisna waa mid run sheeg badan mubaalaqa lisidqi weye marka hadda labadan wasfi waxay u sugnaadeen ciisaa la yidhi iyo markaasi waxa weeye hooyadiisaa la yidhi markaasaa ilaahay ilaahay arrimahaas ayuu ku shartaa la yidhi markaas kabacdi allow haddana wuxuu ku sifay doonaa sifatulbashar ama wasfulbashara ilaahay ku sifaynaya oo waxa weeye xayawaanka kaleentood aan ka soo ceelin oo markaasi qaybo caaqilka ishadaya caaqilka inuu ka sooceen haddii hadda labadaa sifo nabiyullaahi ciise iyo hooyadiisa laga helaayo haddana ilaahay wuxuu ku sifaynayaa inayna sifatulbashar aysan ka baxsanayn markaasuu dhahay alle kaanaa waxay ahaayeen ciise iyo hooyadiisa ya'kulaani inay cunaayaan adacaama dacaamka dacaamkay cunaan ka kayrihimaa weye minal xayawaanaati weye sida xayawaanka kalaba dacaamka u cuno waman kaana kadalika laa yakuunu ilaahan weye qof sidaasuuna waxaa weye ilaah ma noqdo maxaa yeele waa shay murakaba weye waa laciif weeye waxaa ka baxaay ee ku soo birinaayo bawl iyo qaa'idaa ku imaanayo wax noocaasina ilaah lama dhihi karo oo sifadaa ilaahay subxana watacala ka nasahanyahy undur fiiriyow dha ilaahay yaa mukhaadaban weeye ama rasuulka calayhi salaatusalaam iyo qof kastoo kadaab ka suurtooba ilahay wuxuu leeya fiiri adoo la tacjubaysin weye kayfa sidaa nubayinu uga cadaynayno lahum ayaga al aayaati aayadahan ugu caddaynayno oo waxdaaniyadeena tusaalaynaayo maxaa yeele wax sifadaas iska leh waxa weeye ilaah ma noqon karaan uma ndur fiiriywdha haddana ilaahay ta'kiid weeye annaa kayfa sida yu'fakuuna loo iilaayo oo hadda aayadahaas waxba aysagun qaadanaynoo xaqa loogaga sarfinaayo ayadoo xuja ay ku quntay qul waxaa u jira hawdha ilaahi subxaana wa atacbuduuna e ma waxaad caabudaysaan min duuni illaahi ilaahay kayrkiisa maa shay laa yamliku aanan milkinaynin lakum idinka laran dur aan idiin milkinaynin walaa nafca nafcin idiin milkilaynin qul waxaa u jira hawdha ilaahay qolooyinka ahlu kitaabka gaar ahaan nimanka nasaarada atacbuduuna ma waxaad caabudaysaa min duuni illaahi ilaahay kayrkiisa maa say laa yamliku aan hananaynin lakum idinka darran lur aan idin hananayn oo waxaa weeye dhibaato aan idin keeni karin walaa nafca nafcinaan idiin hanayn aan idiin soo jiiri karin walxaal allaahu alle wasamiicu allihi maqlaayo yahay aqwaashiina alcaliimu oo ku cilmi laxwaashiina istifhaamu linkaari weye qul waxay u tira dha haddana ilaahay yaa ahlalkitaabi kitaabka ahlkiisiyo yahuud iyo nasaara hadda meeshaan lagu jamcinaya laa taqluuha ku xadgudbina fii diinikum diinkiina hayra alxaqi guluwan usoo qadaro xadgudub oo hayra alxaqi xaq keyrkiisa masalanba waxaa weeye bian tallacuu ciisa inaad nabi ciise aad dejisaan weye ow tartacuuha ama aad ka sara marisaan fawqa xaqihi xaqiisa wax ka sarreeya waxa weeye waxaa diinta lagu xadgudbo noqonaysa in waxa weeye qofka mansabkiisa laga hoos mariyo ama waxa weeye laga taramariyo maxaa yeele makhluuqa ilaahay subxaana watacaala xad ayuu iska leeyahy nabiyullaahi ciisa marka waxa weeye yahuud nimanka la yidhaahdo way tanqiisiyeenoo maqaamkiisay ka hoos mareen oo waxun ku sheegeenoo walagisina waa yidhahdeen nasaara ayadana waxa weeye maqaamkiisay ka sara mareenoo darajatul ayay gaarsiiyeen marka taas waxay noqonaysaa xadgudub oo diinta lagu xadgudbo wey maxaa yeele qofka martabadiisa lagama kor mariyo lagamana hoos mariyo alla markaa wuxuu dhahay laa taqluuka ha ku xadgudbina fii diinikum diinkiina ilaahay ayra alxaqi weye ah, ayra alxaqidan waxaad ka dhigaysaa sifatun limasdarin maxduufin weye guluwan xadgudub guluwgaasoo kayra alxaqi xaq keyrkiisa walaa tattabicuuha raacraacinow dha ilaahay u dheh ahwaaa qoomin qoom hawadooda qoonkaasoo qad xaqeeqe la luulumay min qabl hor walaa tattabicuuha raacraacina ahwaaa qoomin qoom hawadooda raacina qoonkaasoo qad xaqeeqe la luulumay min qabl hor oo waxa weeye guluw maaragtay yaa sameeyey kuwaas waxa weeye waa nimankaan hadda waktiga nabiga jooga calayhi salatu salaam raggii asalaaftooda ahay oo waxa weeye ka horreeye waayo oo zamanka u horreeyey yahuuddii iyo nasaaradii horo oo waxa weeye taxriif kaa sameeyey jidkooda raacina ayaa la leeyahay maxaa yeele jid xun hadduu kaa horreeyey inaad ka leexataa la doonayaa ee jidkaasaa la qaadi jiray ee wadda xun laysaga socdo waxa weeye faa'iido keeni mayso khasaaraday keenaysaa taas marka qoon hawadooda ha raacinowdha ilaahay oo lumay hadda ka hor lumay wa alla luu lumiyowdha ilaahay kasiiran wax badan oo dadkaa lumiye wa alla luu lumiyey kasiiran wax badan lumiyey oo ictiqaadkan faasidka ayay dad badan ku baabi'ayeen walaluu lumayow dha ilaahay can sawaa'i sabiili jidka bartankiisa ka lumay walaluu lumay can sawaa'i sabiili jidka bartankiisa ka lumay sawa hadda kahor waa soo marno wasadka ayaa la yidhaaha sabiilkuna waa dariiqa wey laakiin muraadku waxaa weeye diinta xaqa ayay ka lumeen weye marka hadda waxa weeye tamasugoo diinta la qabsada xaqa ayaa waxaa lagu shabahay mashyi oo lagu socdo wasu dariiq weye jidka bartankiisa weye wajhuljamcuna waxaa weeye mid walba waxaa weeye waxaa loogaga nabadgelayaa in meel halaysan ama maaragtay ah, lahaga habaabo ayaa looga nabadgelayaa maxaa yeele jid toosan markaad qaato ma habaadaysi diinta xaqaa haddaad raacdana ma habaadaysi saasaa markaasaa wajhuljamc uu noqonayaa xagga balaaqada ilahay wuxu yidhi subxaana wa lucina aladiina kuwa waa la lacnadow ilaahay kafaruu kufriyey oo min bani israa'iila reer banu israa'iil kamid mid a ah, calaa lisaani daawuuda nebi daawuud lisaankiisaa lagu lacnaday ilahay wuxuu yihi lucina aladiina kuwa waa la lacnada kafaruu kufiye yahuud iyo nasaare weeye marka lacnada yahuud waxa weeye calaa lisaani daawuud weeye lacnada nasaarane calaa lisaani ciisa weeye oo qoladan hadda waxa weeye lacnada ay ku dhacday lisaanu daawuud waxa weeye hadsaa horuu soo marnay ahlu eyla nimanka la dhihi jiray oo kaluumaysatada ahay weye lisaanka nabiyullaahi ciisa qolada lagu lacnadana suuradaanayba noogu imaanaysa waa noo soo dhowdahaye waxa weeye asxaabulmaa'ida weeye alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala lucina aladiina kuwii waa la lacnaday kafaruu kufriyowdha ilaahay oo min bani israa'iila reer banu israa'iil ka mid a ah. calaa lisaani daawuuda nebi daawuud lisaankiisiaa lagu lacnaday nebi daawuud waa biandacaa calayhim weeye inuu habaaro weeye masalanba oo la nasakhay daanyeero waxa weeye asxaabu eyna weeye saa horuu soo sheegay amba ahlu eyla waxaa tidhaahda qisadoodana haddii ilaahay yidhahdo mashhuur weeye maxaa ugu tegi doonaa suurat alaxraaf xoogaana hadda kahor waan ku marnay waxaa lagu nasakhay daanyeero iyo maaragtay doofaaro ayaa lagu nasakhay ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala iyo wa ciisa nabi ciise lisaankiisa ayaa lagu lacnaday ciisiiday ibni maryama caabididii wiilkiidahay nabi ciise isaguna waa habaaray markaasaa khanaaziiraa lagu nasakhaa layidhi iyo xataa kiradu waa asxaabulmaa'ida kuwaas baan horuu sheegnay daalika lacnigaasow ilaahay lacnadaas ku dhacday reer banu israa'iil oo marna lagu lacnado lisaanu daawuud marna lisaanu ciisa lagu lacnadow dha ilaahay daalika kaasow dha ilaahay bimaakii sababkiisa ayuu ahaaday casow ay caasiyeen oo wakaanuu ay ahaadeen yactaduuna kuwa xadgudbow dha ilaahay maxaa yeele cuquuba markay dhacdo laabudda lisabab waa in sabab ay jirtaa weeye sababta marka loo lacnaday baa ilaahay ka warramaya subxaana wa tacaala ah. marka hadda waxaa culammadu isku khilaaftaa la yidhi muraadka looga jeedo lisaanka maxaa yale lisaanku macnuu ku yimaadaa qaar waxay yidhaheen lisaanka caadiga ah oo jaarixadaa weeye oo waxa weeye daawuud iyo ciise waxa weeye lacnadooda si sariix ay u sheegeen oo lisaanka carabkooday ku sheegeen culimada qaar waxay yidhahan waa kitaabka weye macnaha waxaa waaye lacnadooda ayaa waxaa lagu soo dejiyey kitaabu daa-uud oo maaragtay zabuura iyo kitaabu ciisa oo injiila weye culamadu waxay leeyihin qaarkood saasaaas weliba aqrabaydan laakiin hadda jalaaleynka wuxuu dhigayaa midda hore ayuu dhigayaa inay lisaanku yahay midkan jaarixada weye maxaa yele markuu leeyahay bian dacaa calayhim waa inuu habaaray hadda habaar waxaa laga yidhaahdaa lisaankaa laga dhahaa si kastoo la yidhaahdaba waa waxba isma dhaanto oo kolley nimankaas lacnad baa un ku dhacday alla markaa wuxuu dhahay daalika kaasow dha ilaahay bimaakii sababkiisa ayuu ku ahaaday casow ay caasiyeen ciseen bay la yimaadeen oo wakaanuu ay ahaadeen um ilaahay yactaduuna kuwa xadgud way xadgudbeen buu dha ilaahay ciseen bay la yimaadeen xadgudubay sameeyeen oo waxa weeye qoladan oo ahlu eylaane waxay ku xadgudbeen sayd samad ayay ku xadgudbeen qoladaana waxay ku xadgudbeen maaidadii loo soo dejiyo mucjisada ahaday ku xadgudbeen kaanuu waxay ahaayeenow dha ilaahay reer banu israa'iil laa yatanaahowna inaysan iska reebaynin can munkarin munkarow dha ilaahay munkarkaasoo facaluhu ay falaayaan waxyaabaha marka da waxaa weeye uu sabab ahay in ilaahay subxaanau watacaala uu halaago oo la nasakho alla wuxuu yihi kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahowna inaysan iska reebaynin macnaha waxaa laga wadaa laa yanhaa bacduhum bacdan weye barkood dadka kale ka reebi mahayn can munkarin an muaawada munkarin weye can mucaawadati munkarin weye munkarka caada yeelashadiisa munkar laga dhaqan yeelanaayo munkarkaasoo facaluhu ay falaayaan iskama reebaynin qofku waxa rawad munkar kastoo uu samaynaayo cid markaasi ka reebaysa ma jirin wey oo waa isfiirinaayeen sida xaadiisku soo aroortay nin ninka kale waxaan ka joog dhahay ma jirin maxaa yeele ummad hadday isku mid noqoto oy baadilka wax wax reebaayo wax maaragtay munkar reebaaye hadii la waayo waxa weeye cadaabku waa wada camimaya cuquubaduna markaasi waxa weeye way ku wada dhacaysaa marka waxay ahaayeen buudha ilaahay inaysan iska reebaynin munkar ay ka caado yeelanayaan munkarkaasi oo facaluuha ay falayaan ilaahay labi'sa maa shay baa baas lahow dhahay marka ilaahay kaanuu ay ahaadeen yafcaluuna kuwa fala labi'sa ma shay baa baas lahu dha kaanuu ay ahaadeen yafcaluuna kuwa fala ah. almaqsuufu bidamiya maxduufa weye ficluhum haada weye ficilkoodan ayaa baasla weye marka hadda munkarka haddaan la iska reebin waxa weeye cadaab iyo cuquuba ayaa imaanaysa munkarkaas waxaa weeye ay ka caado yeesheen ayaysan iska reebin weye marka ilaahay wuxuu ihi wuxuu ihi subxaanau watacaala labi'sa maa shay baas lahow dha kaanuu ay ahaadeen yafcaluuna yafcaluunahu weye mafcuulkaa maxduuf meeshaan wa falay ahaadeen ay ficluhum haadaa weye ficilkoodan ayaa baas marka nimankaasu sidaas ayay maaragtay u ficil xumaayeen wax ay maaragtay macaasi oo dhamay raali isaga ahaayeen ummad hadday waxaa weeye macsi isaga raali noqoto oo qof qof wax ka reebaysa aysan jirin waxa weeye cadaab iyo caro allah ku wada dhacaayo isku mid bayna noqonayaan adduun iyo aakhiro waxaa weeye dunya iyo cadaabulaakhira isaga miday noqonayaan laakiin dadka munkar haddii la arko waxaa loo baahan yahay in dadku munkarka ay reebaan oo dad munkarka reeba in la helaa weye ah, waltakun minkum ummatu yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkari waataanu soo mari jirnay suuratu aali cimraan oo ilaahay waa tow dhahay ha laydinka helo ummad oo waxa weeye macruufka faraaya munkarkana reebaaya waa in laydinka hela hawdhan ilaahay haddana munkarka sidiisaba darajaad ayuu iska leeyahay munkarka darajaadku iska leeyahay nabigu waxau dhahay man ra'aa minkum munkaran falyuhayiru biyadi qofkii munkarka gacantiisa ha ku dooriyo fain lam yastadifa bilisaani gacan hadduusan ku zuuli karin carabka ha ka sheego oo inay waxaan baadilin ha sheego fain lam yastadifa biqalbii hadduusan awoodinna qalbiga ha ka nacdo qalbiga ha ka karaayeysto wadaalika alcafu liimaan u dhahay taa ugu dambaysana iimaanka darajaadkiisa midda ugu nuqsaansan weeye oo waxaa laga wadaa taas bacdigeeda iimaan ma jiro munkar haddaad aragto ood yad ka zuulin oodan lisaan ka zuulin oodan qalbiga ka nicin iimaan kama dambeeya qofkaas riwaayad kalaa waxay ahaydee taas ka bacdi iimaan ma jiro marka qofku waxa weeye hadduu baatilka ou raalli ka noqdo ou yad yad hortayna ka zuuli waayo lisaanna uu ka zuuli waayo qalbigana uu ka nici waayo qofkaas iimaan lagu sheegi maayo iimaan bannaanka uu ka taagan yahay marka reer banu israa'iil sidaasay ahaayeen marka sidaas in layska ilaashee laabud ah wey casharkeenna intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sideetanaad oo suurat lmaaida ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay nimankii reer binu israa'iil oo kufriyey oo ilaahay subxaanahu wa uu ku lacnaday lisaanu daawuud iyo lisaanu ciisa uu ilaahay ku lacnaday ayaa ilaahay nooga soo waramay oo ilaahay wuxuuna soo yidhi subxaanahu wa tacaala waa la lacnaday kuwa kufriyey oo reer binu israa'iil ka mida waxaa lagu lacnaday lisaanka nebiyullaahi daawuud ayaa lagu lacnaday iyo lisaanka nebiyullaahi ciise ibnu maryam lacnadaasuna waxaa weeyu dhahay sababtu inay caasiyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rusushiisii oo ay xadda gudbeen owdha ilaahay wuxuu dhaha alla subxaanahu wa tacaala waxay ahaayeen kuwa aan iska reebaynin oo barkood barka kale uusan ka reebaynin munkar laga caado yeelanayo oo la samaynaayo waxaa baas lahowdha ilaahay labi'sa maa shay baa baasle kaanuu ay ahaadeen yafcaluuna kuwa falowdha ilaahay marka hadda ay al aanana waxaa weeye ilaahay ayagii buu noogaga warramayaa waxyaabaha kaleentood ay samaynayaan oo masaawiida ayaa ilaahay nooga warramaya iyo macaalkooda qiyaamo sida uu noqonaayo alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabaaya taraa waad arkaysaa hawda ilaahay sayidka maxamedka ahow kasiiran wax badan ayaad arkaysaa oo minhum ka mid ahow dhah ilaahay reer binu israa'iil yatawallowna inay ka wili yeelanayaan alladiina kuwa kafaruu kufriyey labi'sa maa shay baa baas lahowdha ilaahay qaddamad ay hormarisa lahum ayaga anfusuhum naftoodu an sakhida allaahu alla inuu u cadhooday ayaa baas lahowdha ilaahay calayhim korkooda wa fi filcadaabi cadaabkana hum ayagu khaaliduuna kuwa ku waana inay yihiin alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala isagoo tusaalaynaya rasuulkiisa taraa waad arkaysaa howdha ilaahay macnaa tubsiru weeye kasiiran wax badan ayuu dhah ilaahay oo minhum reer banu israa'iil ka mid a yatawallowna inay ka weli yeelanayaan oo ay ka xidhiir yeelanayaan alladiina kuwa kafaruu kufriyowdha ilaahay kuwan hadda ay ka xidhiir yeelanayaan oo kufaartaa ah, waa ahlumakaa la yidhi waxayna xidhiirka uga yeelanayaan cadho rasuulka calayhi salaatusalaam ay u cadhaysan yihiin mar haddii kufaarumaka cadowga nabiga calayhi salaatusalaam ay yihiin ayay waxa weeye iyagu ka xidhiir yeelanayaan maxaa yeele waxa weeye qofkii markaasi adiga cadowgaaga cadowgiisa ayaa saaxiib laga dhigtaa ayay markaa sidaasay ay ka dhigeen oo qofkaas ciida rasuulka calayhi wasalaam ayaa cadowgooda ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa maaragtay kaloo cadow u ah ahlu mako marka nimankii mushrikiinta ahayoo quraysheed ayay xiriir ka dhiganayaan maadaama rasuulka calayhi salaatu wasalaam cadowgiisa ay yihiin marka ilaahay wax badan ayaad arkaysaa oo ahlu kitaab ka midow ilaahay inay ka xidhiiri yeelanayaan kuwa kufriyey oy xidhiirinayaan oy saaxiibtinimo ay la samaynaayaan cadho adiga ay kuu qabaan daraaddeeda weeye xidhiir bay la samay jireen sidii nabiga calayhi salaatusalaam loo waxyeeli lahay sidii nabiga dhibaato loo gaarsiin lahay amuurahaas ayay xidhiir kala samay jireen mushrikulcarab baa aa layidhi marka saas ayaa ilaahay ka warramaya subxaanahu wa tacaala labisa maa shaybaa baaslahowdha ilaahay qaddamad ay hormarisa lahum ayaga anfusuhum naftoodowdha ilaahay oo camalkaas ay samaynayaan ayaa loola jeedaa oo markaasi macaadkooda dambo baas u lahaa doona ka beddel markaasi an takhidallaahu alla inuu u cadhooday ayaa baas u leh calayhim korkooda ilaahay subxaanau watacaala cadhadiisa inay ku dhacday ayaa baas ula weeye an allaahu allah inuu u cadhooday ayaa baas u leh calayhim korkoodawdha ilaahay marka cadhada ilaahay subxaana watacaala tacaala oo alla u cadhooday ayaa ubaas lahowdha ilaahay haddana ilaahay wuxuu idhi wa filcadaabi cadaabka dhexdiisani hum ayagu ayuu dha ilaahay khaaliduuna kuwa ku anaa weeye amase beddelkii aad ku wada waddo an sakida allaahu alla inuu u cadhooday ayaa ubaas leh calayhim korkooda wa fi filcadaabi cadaabkana hum ayagu khaaliduuna kuwa ku anaa inay yihiin ayaa ubaas lahowdha ilaahay walow kaanuu hadday ahaa lahaayeenuu dha ilaahay yuuminuuna kuwa rumaynaya bilaahi alle iyo wanebiyi nabiga iyo wamaakii unsila la dejiyey ilayhi nabiga loo dejiyo qur-aankaasa mastakhaduu kama yeesheen hum kufaartaa sawdha ilaahay sawdhiyaa xiriir kama yeesheen walaakina kasiiran wax badanow sax ilaahay oo minhum ka mida faasiquuna kuwa faasiqiina oo ilaahay daacadiisa ka baxay weeye khaarijuuna weeye caniliimaani iimaanka ayay ka baxeen alla wuxuu yihi subxaana wa walow kaanuu hadday ahaa lahaayeenu ilaahay maba ahee weeye walow kaanuu haddii ay ahaa lahaayeenw ilaahay yu'minuuna kuwa rumaynaaya billaahi alle iyo walnebiyi nabiga moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo wamaakii unzila la dejiyey ilayhi nabiga loo soo dejiyo qur-aankaasa matakhaduuhum kufaarta kama yeesheen awliyaa xariif maxaa yeela qof ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey iyo kitaabkaas rasuulka calayhi salatu wasalaam lagu soo dejiyey xiriir ka yeelan maayo gaalo marka xiriir gaalo waxaa ka yeelanaya qof ilaahay iyo rasuulkiisa beeniyey kitaabka qur-aanka beeniyey kaas ayaa xiriir gaalada ka yeelanaya marka hadda taasaa ilaahay nooga warramayaahoo alla wuxuu yidhi hadday iimaan lahaa lahaayeen oy ilaahay iyo rasuulkiisa iyo kitaabka qur-aanka ay rumay lahaayeen gaalada xiriir kama yeesheenow ilaah marka hadda iimaan la lahaado waxay anfilaysaa in laga tago muwaalaat kufaar ah, waay maaragtay haddii kitaabka alla la rumeeyo ilaahay rasuulkiisa la rumeeyo arrintaas waxay keenaysaa inaan gaalada xiriir la yeelanin walaakina kasiiran wax badanow dhah ilaahay oo minhum ayaga ka mida ah, faasiquuna kuwa faasiqiina weye wax badan oo ayaga ka midow ah ilaahay waa faasiqiin ilaahay daacadiisay ka baxeen weye marka hadda nimankan yahuuddaahu sidaasay sameeyeen oo xiriir bay ka samaysteen kufaartibay ka samayseen marka waxaa weeye waxaa la yidhi hadiyooyin ayay maaragtay ah, eh, fakaanuu ya'kuduuna alhadaaya likufaari makata weye wayusaadiquunahum weye waxay kufaaru maka ka qaadan jireen hadiyooyin baa layidhi way u rumay jireen baa layidhi way jeclaan jireen baa layidhi ayagoo ka baqaaya markaasi cizigooda iyo riyaasadooda inay ka tagto alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala latajidanna waad heli oo waad heli dheh ilaahay ashadda annaasi ah dadka kuwa ugu daran inay yihiin cadaawatan cadowtinimada liladiina kuwiina la cadaawaysta aamanuu rumeeyey alyahuudda yahuud inay yihiinaad helaysaa iyo waladiina kuwa ashrakuu shariig yeelowdha ilaahay walatijdeedna waad heli oo waad heli ow dha haddana ilaahay aqrabahum kuwa ugu dhow inay yihiin mawaddatan maxabbada liladiina kuwiina la jeclaado aamanuu rumeeyey alladiina kuwa inay yihiin qaaluu yidhaahdeen innaa anagu nasaara nasaara ayaana daalika kaasuu dha ilaahay oo qurbulmawadaha ah jacaylka mu'miniinta loogu dhowaado bianna minhum bisababi anna minhum ay ka mid yihiin sababkeeda ayay ku ahaatow dha ilaahay nimankaa nasaarada ah bisiisiina kuwa caalimiin how dha ilaahay iyo wa rubbaanan kuwa suufiyaala iyo wa annahum ayagu laa yastakbiruuna inaysan isweynaysiinayn xaqa raacitaankiisa ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga warramayaa aadee aayadatan markii masaawi ulyahuud kaga soo warramay waxaa ilaahay nooga warramayaa labada qolo ahlu kitaabka mawqifka ay ka taagan yihiin mu'miniinta ayaa ilaahay subxaanau watacaala nooga warramaya marka aayaddan waxa weeye waa kalaam oo musta'nafa war cusub weeye waxaana meeshaan loo keenay in la taqbiixiyo yahuud oo la tashniiciyo weeye laamtaan lasayidana muwaada'atun liqasam ay noqonaysaa maxduuf wallaahi weye ashadadaana mafcuulu awal ayay noqonaysaa lisajidanna cadaawatana waxaa weeye tamyiisaa lagu nasbinayaa liladiina aamanuuna waxay ku tacalluqaysaa cadaawatan taas ama shay maxduuf ahoo sifa licadaawa ah alyahuuddana mafcuulu saanigi weye sidaas ayaa maaragtay exraabta ugu dhawaalayay taasaa la wey waxaa kaloo la yidhaahdaa ashaddadaas mafcuulu taani oo muqadama weeye alyahuudana mafcuul awal oo muakhira eh, maaragtay muakhara waa la yidhahdaa waladiina ashrakuuna waxay ku cadfan tahay eh, alyahuudadaasay ku cadfan tahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala latajidanna lawallaahi latajidanna waad heli oo waad heliyow ilaahay ilaahay rasuulkiisuu la khidaabayaa yaa muxamedu sayidka maxamedka ahow ashadda annaasi dadka kuwa ugu daran inay yihiin cadaawatan cadowtinimada cadaawatan min cadaawatin weeye cadowtinimada liladiina kuwi na la cadaaweysto aamanuu rumeeyey oo mu'miniinta cadaawo loo qaado alyahuudda yahuud inay yihiin cadaawada mu'miniinta waxaa ugu xoog badan yahuuddaa ugu xoog badan aad yo aad baa maaragtay nimanka yahuuddaahu dadka mu'miniinta ay cadaawo xooga ugu qabaan saasaa ilahay noo sheegaya wax hadda arrintaasi zuulaya maahanoo ilaa qiyaamada ay ka qunto yahuud waxa weeye cadaawada mu'miniinta ay u qabaan sidaas weeye iyo waladiina kuwa ashrakuu shariig yeelowdha ilaahay kuwa mushrikiinta ahu ayaguna aad iyo aad ayay mu'miniinta cadaawo uu qabaan weye waktigaasaa luma ka yeed laakiin hadda mushrikiin oo dhammaa loola jeeda waa ayaguna markaasi loogu cadfay cadaawada yahuudda ugala mid yihiin kufrigooda ayaa laguujibaara haddana jaahiliin weeye haddana waxay maaragtay ku mashquulsan yihin ku dhex jiraan itibaacu lhawa weye hawadooda inay raacaan weye waxyaabahaas ay ku dhirtan yihiin haddana alla wuxuu yidhi wala tajidanna waa oo waa teli ilaah wowda xarfu qasam weye laamtaana muwadaatuna qasam weye wala wallaahi ayuu dha ilaahay tajidanna waa oo waa dha haddana ilaahay aqrabahum kuwa ugu dhow inay yihiin mawaddatan maxabadow dha ilaahay liladiina kuwina la jeclaada aamanuu rumeeyey alladiina kuwa inay yihiin qaaluu yidhaahdeen inaa anaguna nasaara nasaar ayaan ah, inaa anagu nasaara nasaara ayaana ansaaru diinilaahi marka ilaahay wuxuu nooga warramayaa jacaylka waxaa weeye mu'miniinta waxaa ugu dhow ayuu dha ilaahay oo aad helaysaan kuwa yidhaahdeen nasaara ayaana waa qolada nasaarada ah oo masiixiyiinta weeye sababta marka arrintaas keenaysana alla wuxuu dhahay daalika kaasow dha ilaahay ay qurbu mawaddatihim lilmu'miniina weeye mawaddadooda oo u dhow mu'miniinta bianna minhum bisaabi anna minhum ay ka mid yihiin sababkeedaay ku ahaatowdha ilaahay fasiisiina kuwa caalimiina weeye culamaa weeye fasiiska waxaa weeye caalimka oo waxaa loola jeedaa oo nasaarada ayaa qisiis la yidhaahdaa iyo wa ruhbaanan owdha ilaahay kuwa cubaad ah jamcu raahidin weeye zaahidka oo adduunyada ka tegay shahwaadkiisa meeshaan hadda suu ka dhacna weeye iyo wa annahum ayagu laa yastakbiruuna inayna isweynaysiinayn oo xaqa raacitaankiisa isa iska weynaysiinayn sida hadda yahuuda isaga weynays weynayays iyo nimankii allumakaahay wey hadda aayaddaa markaasi su'aal baa soo geli kartaa la yidhi haddii la yidhaahdo masalan ba hadda ilaahay wuxuu noo sheegay yahuud iyo mushrikiin inay aad iyo aad mu'miniinta cadaawo u yihiin oo dadka ugu cadaawo badan ay yihiin nasaarana waxaa weeye ay yihiin kuwa maaragtay maxabada ugu dhow haddii masalan ba hadda la yidhaha aayaddan waxay keenaysaa ah, nasaaro la ammaano yahuudna la haydaateeyo ayadoo kufriga nasaaradu ou ka xun yahaa layidhi midka yahuuddaa layidhi ayaa aayadda daahirkeedu saas keenahaa layidhi maxaa yeela nasaaradu waxay ku doodayaan rubuubiyadaa layidhi maxaa yeele ciise ayay waxa weye ibnullaahi leeyihiin waa ilaah bay leeyihiin waa saalig soo marayn yahuuduna sidaas waa ka kufri khafiifsanta maxaa yeele ayagu waxay ku doodayaan nabinimaday ku doodaan amagu way ku doodaan waxaa lagu jawaabaya haddii su-aashaas timaado madxiga nasaaro waxaa weeyaa leeyahay xagga maaragtay mawadada oy ugu dhow yihiin mu'miniinta laga warramo haaya ee hadda waxaa weeye wax kale oo loo sheegaayo wanaagga meeshaan ma yaaliin laakiin mawadada mu'miniinta ayaga ayaa ugu dhowaa la leeyahay dembiga oo la deminaayo la haydaartayna yahuudne waxaa weeyaa la leeyahay inay cadaawadooda muslimiinta u qabaan aad iyo aad iyo xoog badantaa weye marka haddii hadde cadaawada muslimiinta ay u qabaan lagu daminaayo taasi ma keenaysaa layidhi gaalnimadoodu inay ka daran tahay midda nasaarada weye inayna gaalo ahaynna keeni maysaa layidhi haddana waxaa weeye yahuuddu waxay maaragtay waa dagaa xariisiin weeye nasaarada laakiin xariisiin maahan baa layidhi haddana madhabta yahuudda waxaa layidhi shar oo maaragtay iyo dhib oo la gaarsiiyo qofkii diintooda khilaafaa la yidhi ayagu waxay u arkaan wax ilaahay loogu dhowaanayo yahuudda aad iyo aadayu caqiida xun yihiin oo waxaa la yidhi anna iisaala ashari waaladaa ilaa man khaalafahum fidiin qurba waxaa la yidhi yahuudda madhabteeda waxaa ka mid ahaa la yidhi in la dhibo oo shar la gaarsiiyo qofkii diintooda ku khilaafa ayagu waxay u arkaan wax ilaahay loogu dhowaanayo maxaa yeele hadda waxaad arkaysaa yahuuda cadaawada dadka muslimiinta ay u qabto iyo dhibka ay hayso isan ka daalin waxyaabaha dhibka hay wadaan ayaga waxaa weeye mar haddii qofkiiba diintooda khilaafsan inay maaragtay dhibaato ay u geystaan ooy dhib ku sameeyaan wax ilaahay loogu dhawaahay buu arkaanoo waa niman maaragtay aad iyo aad maaragtay rabbi ugu dhawaahay iska dhigayaan waxay marka dayhayaan ma laakiin madhabta nasaarada waxa weeye in macnaha qofkii ayaga diintooda khilaafa la dhibo ayaga agtooda xaaraamay ka tahay xaaraam ayay ka tahay agtooda saasay marka kala duwan yihiin aleeyahy hadda waxaa ka mid ah odha ilaahay qisiisiin ayaa ka mid ah niman caalimiina weeye iyo ruubaan ayaa ka mid ah odha haddana ilaahay subxaana wa iyo wa annahum ayagu haddana laa yastakbiruuna inaysan iska weynaysiinayn odha ilaahay can itibaaci alxaqi weye xaqa inay raacaan nimankaan nasaarada ah xaqa inay raacaan iska weynaysiin maayaan sida waxaa weeye yahuuda iskala weynta iyo ahlu maka weeye maxaa yeela aad iyo aad ayaa maaragtay yahuudda mawqifkoodu u adag yahay uu fog yahay inay xaqa ay raacaan ma ogola laakiin nasaarada waxaa dhici karaysa mararka qaarkood inay macnaha xaqaysan iska weyn oo iska raacaan weye ayaddan hadda marka waxaa la yidhi way ku soo degtaa la yidhi wafdi oo maaragtay ka socday ninka la dhihi jiray najaashi najaashi wuxuu ahay melikul xabash ayuu ahay xabasho maaragtay boqorkeedu ahay marka waxa weeye rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu wafdigaas ku akriyey maray ugu tageen madiina ugu tageen suuratu yaasiin markaasay ooyeen baa layidhi wayna islaameen waxayna yidhaahdeen maa asbaha haada bimaa kaana yanzilu calaa ciisa maxaa ka shabahid oga yidhaahdeen midka kan oo maxamed nuugu akrinaayo wixii nabiyullaahi ciise ku soo degay marka hadda waxay iska leedahay qise aad iyo aad u dheer oo siirahay iska leedahay oo hadda meesha aan lagu soo koobi karin marka hadda marka ilaahay uu leeyahay waxaa ka mida ah qisiisiin iyo ruhbaan ayaa ka mid a ah. haddana xagga maaragtay iskalama weyna ragga noocaasa ay ahaayeen baa layidhi haddana alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waidaa waktigii samicuu ay maqlaan nimankaa nasaarada ahowdha ilaahay maakii unzila la dejiyey ila rasuuli rasuulka loo soo dejiyey oo qur-aankaasa tanaa waad arkaysa ahowdha ilaahay acyunuhum indhahoodu tafiidu inay sugmayso min addamci ilin ay la sugmayso mimaa waa mimaa kiyowdha ilaahay carafuu ay garteen oo min alxaqi xaq alla wuxuu yihi subxaanau wa tacaala waidaa wasigii samicuu ay maqlaan u dhegaystaan maa kii unzila la soo dejiyey ila ilarasuuli rasuulka loo soo dejiyey oo qur-aankaas taraa waad arkaysaa howdha ilaahay acyunuhum indhahoodu tafiidu inay shubmayso min addamci ilin ay la shubmayso mimaa kii daraaddiisowdha ilaahay carafuu ay aqoonsadeen oo min alxaqi xaq ah waa nimanka hadda aanu sheegaynayoo wafdiga maaragtay wafdigii najaashiga ahay oo najaashi ka socday nimanka ka socday ahaayeen oo rasuulka calayhi salaatusalaam u yimaadeen suuratu yaasiinagu uu ku akriyey indhahoodii ilmoodeen oo rumeeyey ahaynaadeen oo yidhaahdeen maa ashbaha haadaa bimaa kaana yanzilu calaa ciisa nimankaasaa la tilmaamayaa ee hadda ayagoo dhan lama wada tilmaamowha ayaa layidhi marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waxaad arkaysaa nimankaas indhahoodu inay illimu ka shubmayso mimaakii min ajli maakii daraaddiisown ilaahay carafuu ay garteen oo min alxaqi xaqahow ilaahay yaquuluuna waxay ku qawlayaanow dha ilaahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow aamanaa waanu rumaynay nabigaaga iyo kitaabkaaga waanu rumaynay fatubnaa ilaahu noqon ayay leeyihiin maca ashaahidiina kuwa markhaatiyaasha micgooda noqon oo waxaa weeye kitaabka iyo maaragtay rabbiga rumayntiisa kuwa maaragtay ka markhaati kaca ah. yaquuluuna waxay ku qawlaayeen odha ilaahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga inu aamanaa waanu rumaynay sadaqnaa binabiyika wa kitaabika faktubnaa noqon maca ashaahidiina kuwa ka markhaati kaca ah. micgooda ilaah nuu qoro kitaabka iyo nabiga rumeeya almuqaririina bitasdiiqihima kuwaas ilaahu nagu dar ayay ka wadaan soomaaliya haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wamaa lanaa laa nu'minu billaahi haddana waxay yidhaahdeen ayagoo markaasi ka jawaabaya dad islaamka ku ceebeeyey oo yahuudahay nimankaa nasaaradaa markay nabigu u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam oy rumeeyeen yahuud oo aad iyo aad maaragtay cadawadeeda u balaareeday ayaa waxay ku ceebeeyeen iimaanka kan marka hadda iimaankii markii lagu ceebeeyey waxay u jawaabayaan dadkii maaragtay ku ceebeeyey iimaanka waxay yidhaahdeen kolka wamaa lanaa maxaa lahantayna maxaa nagu dhacay yidhaahdeen oo laa nu'minu aana u rumaynayn bilaahi alle iyo wamaakii jaa'anaa noo yimiday oo min alxaqi xaqa maxaa u rumay la'na waa laabudda inaan rumaynay ka wada anaa leeyii waa jumlo musanafa oo jawow su'aashaas ku ah weye wamaa lanaa maxaa lahantayna maxaa nagu dhacay weye oo laa nu'minu aanu u rumaynaynin billaahi alle iyo wamaa kii jaa'anaa noo yimiday oo min alxaqi xaq oo qur-aankaasa weeye waa istifhaamu linkaari macnaf weeye laa maanica lanaa min aliimaani weye wax maanic ah oo naga mancinaayo iimaan ma jiro weeye maca wujuudi muqtalihi ayadoo iimaanku wax keenaaya meesha iyaaliin oo wanadbacu aanaku damcayna yidhaahdeen an yudkilanaa inuuna geliyo rabbunaa rabbigaynu maca alqoomi qoomki micigooda uuna geliyo asaalixiina oo soo wanadmacu ana un damcayna yidhaahdeen waxay ku cadfan tahay nu'minu yidhaahde an yudkilanaa na geliyo rabbunaa rabbigaynu uuna geliyo macal qoomi qoomki micigooda assaalixiina oo suusuubanaayeen oo ilaahay dadka saalixiintaa micigooda na geliyo jannada ilaahay na geliyo mawqifkaas markay istaageen oo arrintaas waxaa weeye ay qirteen unay jawaabeen qoladii iimaanka ku ceebeeyey waxa hadalkaas waxaa weeye ay yidhaahdeen uu keenaayo oo ilaahay agtiisa tawaaba ayaa alla noogaga warramaya alla markaa wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fa asaabahumullaahu alla waa ku sawaabiyey bimaakii qaaluu ay yidhaahdeen jannaatin jannaad ayuu ku sawaabiyey jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa adanhaaru webyaalo khaalidiina xaalihin kuwa ku waaraya fiiha jannooyinkaas ku waara hudha ilaahay wadaalika kaasuna ayuu dha ilaahay jannooyinkaasoo lagu waaro jazaa lmuxsiniina kuwa wanaagga falaya jasahooda weeyowdha ilaahay markay mawqifkaa istaageen oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inay rumaynaayaan ay ku adkaysteen oo cidna warba ka yeelaynin arrintaas wax u diidaaya ama wax ku aabayhay dheg aysan u dhigaynin oo ay go'aankaas fiican gaareen ilaahay go'aankooda wuxuu dhalay buu ilaahay ka warramayaa alla wuxuu yidhi subxaanahu wa fa asaabahum ullaahu alla waa ku sawaabiyey nimankaas bimaa sii qaaluu ay yidhaahdeen jannaatin jannaad ayaa ilaahay ku sawaabiye subxaanau wa tacaala jannaadkaasoo tajrii ay dureedaysowdha ilaahay min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa weeye alanhaar weriyaala khaalidiina xaalihim kuwa ku waarowd ilaahay fiihaa jannooyinkaas ku waaraaya jannooyinkaasna khuluud oo abadiay ku waaraayaan janno qofka galah waa ku waaraa siisaba laakiin waxaad dhici karta qofka naar galaa inuusan ku waarin wadaalika kaasow dha ilaahay jannooyinkaas oo laysku sawaabiyo oo waxa weeye lagu waaraahu jazaa'u lmuxsiniina kuwa muxsiniinta jazahooda weeye dadka mu'miniinta ah oo ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey waxaa weeye jasahoodu waa in maaragtay jannooyinkaas ay ku waaraan waladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay oo wakadabuu beeniye biaayaatina aayaadkayna ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay asxaabu naarta jaxiime layidha asxaabteeda wey ilaahay subxaanau watacaala wuxuu ka warramayaa markii alla uu soo sheegay wacdiga yabooha loo yaboohay nimankii mu'miniinta ahayoo nasaarada ilaahay wuxuu ka warramayaa waciid oo markaasi loo goodiyo liman baqiya minhum cala alkufri weeye dadka waxaa weeye kufriga ku baaqiga ahoo ayaga ka mida weeye si waxaa weeye aaye loo kulmiyo oo labada aayadba loogu kulmiyo tarkiib iyo tarhiib labadaas si loogu kulmiyo markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala waladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay asxaabuuljaxiimi naarta jaxiime la yidhahda asxaabteeda wey kuwaas oo inuhu asxaabuuljaxiim qoladii hadda aanu soo maroonin ayay cagsigooda yihiin yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu qayibaati maa axalla allaahu lakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu almuctadiin wakuluu mima razaqakum ullahu xalaalan qayiban waataquu llaaha aladii antum bihi mu'minuun aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay wuxuu leeyahay subxaanau wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyenow laa tuxarimuuha xarimina dayibaati maa shaygiisa wanaagsan oo diibka axallallaahu alla uu xalaaleeye lakum idinka idiin xalaaleeye walaa tactaduuha xad xadgudbinowdha ilaahay oo amarka allah ku xadgudbina in allaha alla laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadda gudbaaya wa kuluu cunowdha ilaahay mu'miniinow mimaa kii rasaqakumullaahu alla idinku arsuqay xalaalan xaal ou yaa kii xalaala dayiban xaal ow yaa kii diiba llaha alla ka cabsada alladii allahaasoo antum idinku bi isaga mu'minna kuwa rumaynaya ay tihiin marka hadda ilaahay subxaanau watacaala wuxuu u naadinayaa mu'miniinta markuu u naadiyene ilaahay wuxuu leeyahay subxaanau watacaala maxariminou leeyahay waxa dayibaadka ahoo ilaahay idiin xalaaleeyey oo nahyi baa ku xigaaya markaasi naadadaas marka hadda aayaddatan waxay soo degtaa la yidhi markay hamiyeen qoon saxaabada ka mid ah inay cibaado iska laazimaan soon inay laazimaan qiyaamuley ay laazimaan naagaha aysan u dhowaanin diif aysan u dhowaanin hilib aysan cunin aysan habeenki seexanin firaasha aysan ku seexanin waxyaaba badan naftooda ay ku jaribeen marka kolley aayadahan labadan aayadood waxaa dhici karta inaanan maaragtay ka gaarin laakiin sabab nusuulkoodan kasii warramaynaa raggaana waxay ahaayeen baa toban nimay ahaayeen waxay ku kulmeenaa la yidhi oo saxaabada toban nim oo saxaabada hay ahaayeen cusmaan ibnu madcuun ninka la yidhahdo aljumaxi gurigiisay ku kulmeen baa layidhi ay u kulmeenna rasuulkeenna calayhi salaatusalaam ayaa maalin dadka wacdiyaa layidhi ilaa uu ka ooyinsiyaa layidhi marka qalbigoodaa jilcaa layidhi waxay go'aansadeen baa layidhi tarahub inay sameeyaan raggaanna waxaa ka mid ahay sayidina abubakar iyo sayidina cali ibni abi aalib iyo cabdullahi ibni mascuud cabdullaahi ibni camar abu abudarin alkhafaari saalim oo mawla abi xudayfa ah miqdaad ibnu aswad samaan farisi macqal ibnu muqarin cusmaan ibnu madcunay ahayn tobankaas way sawiriyeen baa lii waxayna isku waafaqeen inay qalka maaragtaya oo ay qaataan kuwa maaragtaya zuhaadda oo masiixiyiinta kuwa maaragtay ay qaataan inay qaataan wey inay dakarada iska jiro farjiga iska jaraan wey daminkoodna inay soomaan habeenkoodna ay taagnaadaan firaash aysan ku hurdin hilib aysan cunin subag aysan cunin haween aysan u dhowaanin waxaas maaragtaya ah, ayay sheegeen naago aysan u dhowaanin dhiib aysan u dhowaanin marka haddii ilaa yidhahda aayaddan iyo sawnusuulkeeda waxaan dhammaystiraynaa casharkeenna dambo casharkeenna intaas ayuu ka egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu